bilowgii adduunyada barabtankii bilowda bilowgii adduunyada barabtankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda oh. kula waxaan dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmi magaalada muqdisho wanaagsan dhegeystayaal meel weliba aad joogtaan waa arbaco taariikhdu waxay ku beegan tahay saddexda bisha koowaad ee sanadka cusub labadakunaafarlabaatanka barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiya dhegeystayaal qodobadaad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona kulmada jira horyaalka wadanka sbein ayaa la ciyaari doonaa kooxda kubadda cagta real madrid ayaa garoonkooda waxay ku qaabili doontaa kooxda kubadda cagta maloorka halka sidoo kaleetana kulanka ugu xiisaha badan uu dhex marayo kooxaha jeruna iyo weliba atletica madrid hadaba sidoo kaleeto kooba italiyan eegi doonaa wareega lixy tobanka atlanta ay weliba sasuulaya wada ciyaari doona halka sidoo kaleetna roma ay iyaguna ciyaari doonta caawa wareega lixy tobanka ee kooba itaaliya halka sidoo kale saaxiibada aynu eegi doono kooxda kubadda cagta b e waxay ciyaari doonaan eh, subarkaabka tulusa ayayna la ciyaari doonaan caawa markii la gaaro kooiyo tobanka habeennimo oo lubi dhiban halka horyaalka bermaliigana xalay breyton iyo westham barbary ku heshiiyeen sidoo kaleetana waxaynu eegi doonaa kulankii xiisaha badnaa ee dhex galmudug iyo waliba maamulka jubbaland kulanka wuxuu kulan xiise badan xulka maamulka galmudug ayaa kambaaga cajiiba ama soolaabasho cajiiba ku sameeyey dhigooda jubbaland marka kulanka waynu falaqeyn doonaa xiisaha tarsanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir kuna soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho dhegeystayaal haddinu ku bilaabnana barnaamijkeeni ciyaaraha dowr idaacadda kulmi magaalada muqdisho haddaba tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir ayaa magaalada muqdisho ka socda marka waxaynu ognahay kulamo xiiso badan in la ciyaaray iyadoona maalinta berita ay madalsan yihiin xulka maamulka gobolka banaadir iyo weliba xulka maamulka hirshabeelle gobolka banaadir saddex dhibcood ayuu leeyahay halka hirshabeelena ayaguna hal dhibcood ay leeyihiin kulankoodii ugu horreeyeyna waxay la ciyaareen galmudug oo hal gool iyo hal gool ay la galeen xilli dambe ay guul ay barbara ka heleen xulka maamulka galmudug haddaba diina usoo laabano kulankii xiisaha badnaa jubbaland iyo weliba xulka maamulka galmudug wuxuu ahaa kulan aad u xiiso badan haddaba markaynu eegno waxyaabaha ugu waaweyn ee aadka loo diiwaangeliyay kulankan waxaa ka ah xulka maamulka jubbaland qeybta hore ciyaarta waxay ahaayeen kuwo loo saadaalinayay inta badan inay guul gaali karayaan kadib markii laba gool ay ka dhaliyeen qeybta hore ciyaarta oo ciyaartu waxay ahayd laba gool iyo waxba maamulka jubbaland qeybta hore ciyaarta laba gool ayay lahayd laakiin kadib tobabaraha xulka maamulka galmudug lagu magacaabo axmed tahliil waa kooshka xulka galmudug weeyaane ayaa isbedelo cajiib ah sameeyey waxaana ciyaarta ka saaray mid kamid a ah ciyaaryahanada sida golhayaha koowaad ee goolkiibarka ninka lagu magacaabo cali maxamed kadibna gool kiibarka la keenay marka sidoo kaleetana ciyaaryahanada qaar ayuu ka saaray shaxda koowaad kadibna isbedelka uu sameeyey awgii ayay xulka maamulka galmudug guulweyn ay ku gaareen waana markii ugu horreysay taariikhda galmudug markaad eegto laba gool inay dabcan ku hormaraan waa laba gool looga hormaro kadibna laba gool ay keenaan barbareeyaan saariyaan waa markii ugu horreysay taariikhda marka galmudug taarikh ayay sameeyeen waana sababta maamulka galmudug sanadkan la leeyahay tartanka gebi ahaanba way ku guuleysan karayaan maadaama sanadkan waxyaabaha ay sameynayaan ay tahay sanad cajiib u ah xulka maamulka galmudug markii ugu dambeysana finaal ayay gaareen haddaba markaynu eegno ciyaarta waxay ku dhamaatay saddex gool iyo weliba laba waa saddex gool laba gool weeyaan oo xulka jubbaland laba iyo weliba xulka maamulka puntland waa galmudugna weeyaan iyagoona hal marka waa galmudug iyo weliba jubbaland marka jubbaland waa la garaacay markaad eegto marka aadid ayaa loo hadalhayaa tobaraha xulka maamulka galmudugna wuxuu shaha ka qaaday in marka hore alla subxaana watacaala uu mahadcelinayo guushii weyneyd sidoo kaletana wuxuu shaha qaaday sanadkan rajadooda ugu weyn tahay inay tartanka meel fiican ay ka gaaraan hadaba eh, waxay doonayaan laba sano isku xigtaa inay tartankan finaalka ay gaaraan oo ay taariikh ay sameeyaan marka ee eh, waxaynu ognahay in kulanka uu ahaa kulan badi la saadaalinayay qeybta hore ciyaarta inay ku dhammaan karto inay jubbaland ay guul gaari karaan lakiin taas waxaa arkaysa kubadda cagta wax waliba ayaa ka dhici karaya marka kubadda cagta saadaal ma lahan Eh, waxaad arkaysa sawir laga soo qaaday eh, xulka maamulka galmudug eh, ku taageerayaasha iyagoo qeybta hore aad iyaad u careysanaa niyajabay laakiin sawiro laga soo qaaday ciyaarta markay dhamaatay kadib ayaa waxa muujinayeen inay aada iyaad u faraxsanaayeen marka markaad eegto dunida ciyaaraha dunida markaad eegto marka kambaageedan oo kale waa waxaa lahaa waxyaabo inabaanan caadi ahayn oo markaad eegto yacnii in laba gool aad ku hormarto Ah, in laba gool lagaaga hormaro kadibna aad laba gool a keento guusha kadibna adiga ku raacdo waxaa leeyahay waa wax inaan caadiyaen weya marka koley taa waxay ku cadeyneysaa in galmudug sanadkan ay aad u khatar badyihiin jubbaland qudhooda aad iyaad ay wanaagsanaayeen maadaama iyagu laba gool ay markaa keeneen qeybta hore ciyaarta oo laakiin kambaag lagu sameeyey laakiin waxaad arkaysaa in jubbaland iyagu xataa sanadkan ay cabsi cabsiya yihiin wax badan ay sameyn karayaan markaad eegto hadaba hadda eh, wareega kala sareynta ama wareega eh, markaynu egno kulmada la ciyaaray waxaa hadda hogaaminaya xulka maamulka galmudug galmudug waxay leeyihiin afar dhibcood laba kulan ayay ciyaareen hal kulan ayay badiyeen hal kulan barbaro marka banaadir iyaguna saddex dhibcood ay leeyihiin hirshabeelle hal dhibcood halka koonfur galbeed soomaaliya iyaguna hal dhibcood ay leeyihiin jubbaland iyaguna hal dhibcood ay leeyihiin haddaba markaad eegto eh, galmudug iyagu dabcan waxay ciyaareen laba kulan waxayna la ciyaareen xulka gobolka banaadir iyo weliba waxay la ciyaareen hirshabeelle iyo weliba xulka jubbaland laba kulan ayay ciyaareen waxaana dhiman banaadir iyo weliba koonfur galbeed soomaaliya marka waxaana ogtahay in mar kale la daawan doono kulan weyn sida kulanka finaalka ahaa oo labada xulba galmudug iyo banaadir markii ugu dambeysay marka wayna is arki doonaan is arag kale ayaa u dhiman kadibna markay la ciyaaraan galmudug kadibna eh, banaadir markay la ciyaaraan koonfur galbeed ay la ciyaari doonaan tusaalahaan oo kale xul weliba wuxuu leeyahay is-arag ilaa afar xul inuu arko afar kooxood inuu arko hadda galmudug kale waxay arkeen eh, maamulka hirshabeelle oo ay la ciyaareen barbaro iyo weliba jubbaland waxaa u dhiman koonfur galbeed soomaliya inay is arkaan sidoo kaleetana banaadir inay is halka maamulka gobolka banaadir eh, iyagu tartanka markii ay la ciyaareen xulka koonfur galbeed soomaaliya hal gool ay ku garaaceen kulanka xigana maalinta khamiista maalinta berita waxay la ciyaari doonaa hirshabeelle marka hirshabeelle iyo gobolka banaadirna way khatar badan yihiin waxaana iswajahayaa macalin cabaas oo ah tababaraha xulka maamulka hirshabeelle oo macalin inabaan caadihan aadaad u khatar badan iyo daadir amiin daada oo isaguna ah macalin taydiisa aada wanaagsan tahay marka macalinkan daadir amiin isagu waxa weyaan waa mid kamid ah macalimiinta kuwa ugu fiican markaad eegto dhammaan eh, maamulka gobolmudug macalinka maamulka gobolka banaadir hirshabeelle kuwa ilaa koonfur galbeed jubbaland hadana sanadkan waxaad arkaysaa eh, dhammaan maamulada way diyaarsan yihiin soolaan kale galmudug oo kale sanadkan waxay u qalantaa fiinaal inay gaarto sidoo kale banaadir oo kale way u qalmaan hirshabeel kale sidoo kale sanadkan wax badan ayaa laga bedelay marka wax badan ayay u qalmaan koonfur galbeed xataa ciyaartooda aad iyo aad ay u wanaagsanaayeen oo markaad eegto hal gool ayaa lagu garaacay laakiin fursad fiican ay haystaan xataa jubbaland waxaad arkaysaa inay yihiin kuwo markaasi dabcan eh, kubadaha fursadaha ugu badan ay ka faa marka jubaland marka waxaad arkaysaa sanadkan dhamaantooda waa kuwo aad iyaad u khatar badan badhi qurux badanah ay soo bandhigeen dhammaan maamulada hadday noqoleed galmudug ama banaadir ama hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland inkastoo koonfur galbeed iyo jubbaland labaduba la garaacay hirshabeellena iyo banaadir iyo galmudugna dhammaantooda ay abitina yihiin galmudug laba kulan ayay ciyaareen hal kulan ayay badiyeen banaadir hal kulan ayay ciyaareen hal kulan ayay badiyeen halka hirshabelle hal kulan ay ciyaareen hal kulanna halkaasi kulana barbare ay la galeen xulka maamulka galmudug waaya dhegeystayaal dhanka kalena haddiinu eegnana kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ciyaari doonta ugu dambeetii eh, horyaalka spain ee laliigaha ayaa soo laabanaya eh, markaynu eegno horyaalka wadanka sbain eh, laba todobaad ama hal todobaad ayay nasiino ku maqnaayeen oo lama ciyaarin laakiin ugu dambeetii waxay ciyaari doonaan kulankoodii sagaaliyo tobanaad ee horyaalka wadanka spain marka sbein aada yaad ayuu u shidan yahay xil ciyaareedkan horyaalka waxaa laga yaaban yahay sanadkan kooxda yar ee lagu magacaabo jerona hadaba jerona waa mid ka mid ah kooxaha xilli ciyaareedkan ee aadka u wacdareynaya ee sbein markaa sanad qurux badan ayay qaadanayaan waxaana loo saadaalinayaa kooxda jerona lagu magacaabo in sanadkan tartanka ay ku cadiirin karayaan kooxda barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta marengeyska iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletic madrid waynu arki doonaa haddii caawa kooxda kubadda cagta atletic madrid la garaaci doono laakiin kulan xiise badan oo aan la saadaalin karin ayaa waxaa ku dhexmari doonaa gegada jerona ay ku ciyaarto ama garoonkooda marka kulankan kulan xiiso fiican ama xiisiis wata ayuu noqon doonaa haddaba haddiinu ku hormarno laakiin kulanka real madrid ay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta mudorka waa kulan xiise badan oo kooxda kubadda cagta real madrid waxaa usoo laabanaya ciyaaryaanka daadayar ee lagu magacaabo ardagolar haddaba arda guler ayay kasoo qaateen kooxda galatasaray xil ciyaareedkii hore bilowgii laakiin ilaa iyo haddama uusan u ciyaarin carlo angelotin waxa uu shaax ka qaaday in ciyaaryahaankan uu rajeyn doono in kulanka caawa fursad la siiyo wuxuu leeyahay xaalkiis wuu wanaagsan yahay laakiin waynu ilaalin doonaa laakiin waxaynu rajeyn doonaa ayuu leeyahay in qeyb ka mid a ah ciyaartaasi laga siiyo ciyaaryahankan ayaa loo arkaa inuu yahay miisiga cusub marka waa ciyaaryahaan lugta bidix ku ciyaara waana mid kamid a ah ciyaaryahanada aadka ugu khatarta badan marka waxaa la aaminsan yahay in saxiix u noqon doono ama saxiix cusub u noqon doono maadaama ciyaaryahaankan dhaawac uu ku maqnaa waayadii ugu dambeysaba marka waxaa la saadaalinaya in ciyaaryahankan uu kulankiisii ugu horeeyo u ciyaaro kooxda kubadda cagta ee marangeyska sidoo kale venicius jr ayaa ugu dambeyntii soo laabtay venicius ayaa waayadeedanba dhaawac ku maqnaa kooxda kubadda cagta real madrid marka wadabetiya ciyaaryahanka waa diyaarka mafinka sidoo kaleet xalkiis ayaa la eegi doonaa marka waa kulamada muhiimka ah marka real madrid markii ugu dambeysana garoonkooda ku qaabishay kooxda kubadda cagta real malorka way garaacday oo guuldaro xanuun badan ayay dusha u saarisay marka waxay dooneysaa in wadada guulaha ay sii wataan real madrid xilli ciyaareedkan waa kooxda koowaad ee difaaceeda aadaad u fiican yahay keliya sagaal gool ayaa laga dhaliyey xilli ciyaareedkan kooxda kubadda cagta marengeyska waa kow iyo toban gool weyaan ayaa laga dhaliyey sagaal waa sideed iyo toban kulan oo ay ciyaareen marka kulankoodii sagaal iyo tobanaad ayay caawa la ciyaari doonaan waxayna ku ciyaari karayaan shaxdan golahay ninka lagu magacaabo andre lonin sidoo kaleeto ninka lagu magacaabo frank arshia ante rodriger jomeni carvahal sidoo kale tony cruz farel fardi locomodig rodrigo jordan bellingham iyo ibrahim dias halka david alaba iyo tubadkatwa inajo imendi iyo melataw ay ka maqnaan doonaan marka kulanka waa kulan xiisihiisa wataa marka waxaa la socdaalinaya real madrid inay saddex gooli hal ku garaaci doonto kooxda kubadda cagta maloorka maloorka eh, iyagoo xataa way qatar badanyihin shantii kun ugu dambeysay waa wadaan bitin marka laba kulan ayay badiyeen laba kulan waa saddex kulanna barbarayay galeen halka real madridna xilli ciyaareedkan markaad eegto eh, sideed toban kulan oo ay ciyaareen afar toban kulan ayay badiyeen saddex kulan ayay barbaro galeen hal kulanna waa la garaacay soddon iyo sagaal gool ayay dhaliyeen kow iyo toban goolna waa laga dhaliyey I'm waayaha dhegeystayaal markaan haddiinu eegnana kooxda jeruna eh, iyo waliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo atletica madrid ayaa wada ciyaari doona jeruna waa koox ay walaala ama eh, koox ay same yihiin kooxda kubadda cagta mancity markaynu eegnana sanadkan eh, aad yaday ugu cdareynayaan waxaana iskale walaalka la dhashay beb guardiola oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta mancity hadaba kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan waxay sameynayaan eh, yacni waxyaabo inabaan aan caadi ahayn oo sanadkan waxay doonayaan inay horyaalka ay ka dulqaadaan kooxihii waaweynaa ee eh, barcelona iyo weliba kooxda kubadda cagta ee eh, lagu magacaabo real madrid waxayna doonayaan gebi ahaanba horyaalka wadanka spain inay gacanta ku dhigaan oo ay ku guuleystaan haddaba ciyaarta waxa ay dhexmari doontaa atletic madrid iyo weliba kooxda kubadda cagta ee jerona haddii caawa jerona ay badiso atletic madrid la garaaco waxay ka dhigan tahay in sanadkan ay u tahay jeruna sanad wanaagsan sababtay tahay ciyaareedkan kooxda kubada cagta jeruna waa kooxda goolasha ugu badan dhalisay horyaalka wadanka spain ee laliigaha waxay dhaliyeen in ka badan intay dhaliyeen real madrid atletica madrid iyo barcelona waxay dhaliyeen afartan iyo labo gool sideed iyo toban kulan oo ay ciyaareen marka waa sababta sanadkan la leeyahay jeruna wax badan ayay sameyn karayaan hadaba markaad eegto jeruna caaw markii ay garoonkooda ay ku qaabili doonaan waana eh, garoonka lagu magacaabo eh, municipal stadium waxa ay doonayaan inay markaa halkaa ay kusoo dhaweeyaan garoonkooda wuxuu qaadaya ko qof marka waa garoon yar laakiin waxay doonayaan sanadka cusub waa sanadkan idinku guda jiran garoon weyn ay dhistaan haddii ay horyaal ku guuleystaanna waxa weyaan sanadkan waxay u tahay sanad markaa weyn hadaba jeruna xil ciyaareedkan markii ay gurigooda ku ciyaarayaan xil ciyaareedkan sagaal kulan ay ku ciyaareen gurigooda sagaalkaasi kulan todoba kulan ayay ku badiyeen hal kulan yaa garaacay hal kulanna barbaro halka kooxda kubadda cagta heliidka madrid xil ciyaareedkan ay tahay kooxda xil ciyaareedkan dhibcaha ugu yar soo heshay markii ay banaanka aadayaan sideed kulan saddex kulan keliya ay badiyeen kulamada weyga afar jeerna waa lasoo garaacay hal kulanna barbaro ayay soo heleen ama barbaro ayay galeen haddaba markaad eegto taariikhda kooxda kubadda cagta jeruna ugu yaraan shan jeer ay ka hor imaadeen kooxda atletic madrid saddex jeerna waxaa garaacday kooxda kubadda cagta atletic madrid halka shan jeerna barbaro la galay marka ugu waxay kulmeen todoba jeer marka saddex jeer jeruna ayaa la garaacay shan jeerna barbaro ayaa la kulmay haddaba markaad eegto shantii kun lagu dambeysay labadan kooxood ay ciyaaraan kooxda kubadda cagta atletica madrid ayaana wada badineysa dhammaan shanta kulan ugu dambeysay horyaalka markii laga reebo kulamada cob adrega laakiin inta badan way ka adagtahay tahay atletic madrid kooxdan markii ugu dambeysana waxay ahayd ko iyo tobankii march labadakunsdeylabaatanka alvaro morat ayaana goolka guusha ka dhaliyay marka wayaanu arki doonaa xil ciyaareedkan barcelona ayay kusoo garaaceen ciyaareedkan afar gool iyo laba gool marka inaba caadi maaha hadaba jeruna xilli ciyaareedkan waxaad arkaysaa saalana kole jeruna waxay barbar la galeen real batis waxay garaaceen deporte alaves waxay garaaceen barcelona afar gool laba gool iyagoo gurigooda jooga waxay shan gool ku garaaceen waxay laba gool ku garaaceen valencia waxay barbaro ka qaateen atletic bilbao waxay eh, laba gool hal ku garaaceen rio falcano waxay afari labo ku garaaceen osasuna sidoo kaleet waxay garaaceen siltavigo waxay garaaceen shan gool labo almeria waxay garaaceen kooxdaas eh, kadis lagu magacaabo hal gooli waxba waxay sidoo kaleeto guuldaro kala kulantay ama ay guuldarada keliya xilciyaareedka soo gaartay waa real madrid saddex gool lagu garaacay soddonkii setembar labadakunsdeyabaatanka marka jazulu iyo jomeni iyo weliba judi bellingham ayaana goolasha ka dheliyey marka waxay garaaceen valaryaal laba gool iyo hal waxay shan gool ku dhufteen maloorka waxay afar iyo ku garaaceen garanaada eh, sidoo kale waxay eh, hal gool ku garaaceen las balmas naadiga lagu magacaabo sevili ay garaaceen gadeefi ayay garaaceen rsushidad ay barbaro la galeen marka kooxdan koox inabaanan caadi ahayn sanadkanna waxaa laleeyahay sanad qurux badan ayay qaadanayaan haddaba ciyaaryahanka ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta jeruna waa ciyaaryahaanka reer ukrein ninka lagu magacaabo eh, artem eh, dobik marka ciyaaryahankan xilli ciyaareedkan todobaiyo kulan uu u ciyaaray dhammaan eh, waa horyaalka laliigaha weyaan todobaiyo toban kulan wuxuu dhaliyay kooiyo gool afar gool ayuu caawiyay marka labo gool hadduu dhaliyo wuxuu haysan doonaa goolka ama ninka ugu goolasha badan liigaha ninka lagu magacaabo judi belgham marka xil ciyaareedkan koo iyo toban gool ayuu dhaliyey shan goolna wuu caawiyey ninka lagu magacaabo artem eh, dobok marka ciyaaryahankan waa ciyaaryahan cajiiba sidoo kale halkaa waxaa jooga ciyaaryahaano kaleeto aad iy aad u khatar badan marka eh, waynu arki doonaa hadii kooxda jerona ay guulaha sii wadi doonto ayna garaaci doonto kooxda kubadda cagta atletic madrid hadaba atletico madrid waxay ku ciyaari karayaan shaxda ninka lagu magacaabo john ablak sidoo kaleeto hormosa ninka lagu magacaabo axel wetzel gemenes sidoo kaleeto koke lorente de pawl ninka lagu magacaabo samuel lenow alvaro murata crisman iyo weliba ninka lagu magacaabo eh, recolme haddaba crisman ayaa ciyaaryahanka u khatarta badan atletic madrid xil ciyaareedkan eh, lix iyo gool ayuu siiyey laba goolna wuu caawiyey eh, markaad eegto afar kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray marka anton crisman xil ciyaareedkii hore xilligan oo kale toban gool ayuu dhaliyey yacni afartan iyo sideed kulan ayay ku qaadatay in lix gool uu dhaliyo laakiin waxaad arkaysaa xil ciyaareedkan isagoo ciyaaray afar labaatan kulan ayay haddana lix iyo toban gool ayuu dhaliya waxaad arkaysaa xil ciyaareedkii hore xil ciyaareedkan inuu aadaed u khatar badan yahay alfaro murata xataa xil ciyaareed qurux badan ay ku qaadanaya atletico madrid marka afar toban gool ayuu u dhaliyey saddex kulan oo ciyaaray dhammaan tartamadoo idil sidoo kaleetana sagaal gool ayuu haystaa horyaalka la laliga marka sanadkan innaba caadiya maaha haddaba xidigo muhiim ayaa ka dhaawacan atletico madrid sida ciiraanka lagu magacaabo eh, sayonku golhaya waa difaac ah sidoo kale thomas lemer ayaa ka maqnaan doona ninka lagu magacaabo lorente marka kulanka kulan xiise badan ayuu ahaan doonaa jeruna iyo weliba atletico madrid waaya dhegeystayaal haddii aynu eegnana eh, dhanka kalena kulamada kale jira eh, kooxda kubadda cagta roma waxay ciyaari doontaa wareegi lix iyo tobanka gormenezi ciyaari doontaa sasulu iyo weliba adletana wada ciyaari doonaan halka eh, ninka lagu magacaabo kelin babe uu doonayo caawa inuu guul markaas siiyo kooxda b h e ama uu guulo laliyo waxay la ciyaari doonaan finalka subarkaabaha kooxda lagu magacaabo taluze marka ciyaar xiise badan ayaa halkaa ka dhici doonta halka xalay westham iyo weliba breyton iyaguna barbaro goollalaan ay ku heshiiyeen marka waa kulan labada kooxoodba ay dadaaleen waa kulan markaa eh, bol positionka ama kubadda haysashada breyton lixdan ay haysatay halka kow ay haysatay kooxda kubadda cagta westham waa kulan markaa aad aragto eh, goolkiibarada ay dabcan ay wacdareeyeen labada goolkiibarba sideed boqol afartani shan baas ayay dhamaystireen ama ay sameeyeen kooxda brighton sidaas ah, ah ay tahna wax goola maysan dhalinin todoba boqol sideetan kow baas ayay dhamaystireen marka waa baasaskii ugu badnaa taariikhda ayaa leeyahay koox sameysa marka in todoba boqol kow baas aad ku mirid garayso marka brighton iyo macalin deserbi kooxda waxa weyaan aad yad ayuu u dhisay marka xalay dani wiilback iyo ninka lagu magacaabo eh, jowo bedro iyo dhammaantood waxay dabcan eh, ahaayeen kuwo aad u hereertamayay halka kooxdii dhowaan ay soo garaacday arsenal westham mooyaane ay iyaguna waxaweyaan ay awoodi waayeen gool ay dhaliyaan marka jared bowen iyo ninka lagu james wad brucy way ku guuldareysteen inay shabaqa kooxda kubadda cagta breyton ay soo gaaraan marka waynu arki doonaa kulamada kale markaynu eegno xalay ac milan iyaguna waxay u gudbeen wareega sideed dhamaadka cooba italia afar gool iyo hal ay ku garaaceen kooxda kubadda cagta caglary luka jovig ayaa labo gool dhaliyay hal xaban waxaa dhadhiciyay ninka lagu magacaabo jaka torero halka goolka saddexaadna uu dhaliyay ninka lagu magacaabo rafael leo marka ninka lagu magacaabo christan bolsina goolka ugu dambeeyay isaga ayaa caawiyay marka milan waxay rajeyn doontaa sanadkan kooba italia inay ku guuleysato oo meel fiican ay ka gaarto wariyaha dhegeystayaal weli waxaa dhegeysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markan haddii aynu eegnana waxaa laga yaaban yahay kooxda kubadda cagta jeruna haddaba kooxda kubadda cagta jeruna ayaa caawa xil ciyaari doonta kooxda kubadda cagta leedka madrid kulan xiisa badan kooxda kubadda cagta jeruna waxaynu ognahay in sanadkan ay aad iyo aad u cadareynayaan waxaynu ognahay in kooxda kubadda cagta jeruna sanadkan ay ku guuleysan karayaan horyaalka wadanka sbein taasi ay ka dhigan tahay in ay taariikh ay sameyn karayaan sababta tahay xil ciyaareedkan kooxda kubadda cagta real madrid ayaa ka wanaagsan keliya xataa markaad eegto waa isku dhibco kooxda kubadda cagta marengeyska iyo weliba kooxda kubadda cagta eh, real madrid eh, waa real madrid iyo jeruna afartaniyo shan iyo afartaniyo shan dhibcood marka kulankan waxaa la saadaalinayaa in kooxda kubadda cagta jeruna haddii ay badiso waxaa laleeyahay jerona sanadkan waa horyaalka wadanka sbain laliigaha way ku guuleysan karayaan haddaba jerona eh, waynu arki doonaa haddii kulanka ay ganaaci doonto kooxda cagta atletico madrid waxay wada ciyaari doonaan ko iyo habeenimo qadar soddon daqiiqa kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan markaa eh, indhaha caalamka ayaa aad iyo doo hadalhaya dhanka kaleetana horyaalka premier leaga ayaa weli waxaa laleeyahay sanadkan kooxda cagta liverpool ayaa ah kooxda ugu cadcad ee ku guuleysan kareysa horyaalka bermeliga hadaba kooxda kubadda cagta liverpool sanadkan markaad eegto waa kooxda guuldarada ugu yar soo gaartay horyaalka bermeliga waxaa keliya soo gaartay hal guuldaro waa kooxda xilli ciyaareedkan ee goolasha ugu badan haysata markii la eego goolasha laga dheliyey iyo weliba goolasha dabcan ay dhaliyeen markii la kala jaro shan iyo labaatan gool ay haystaan mansity ayaa kusoo xigtaa afar iyo labaatan gool astonvilla lix iyo toban gool eh, arsenal toddoba toban gool sboli eh, saddex toban gool marka waa kooxaha xil ciyaareedkan goolasha eh, markii goolasha dhaliyan iyo goolasha laga dhili markii la kala jaro hadaba kooxda kubadda cagta liverpool waxaynu ognahay mow saalax inuu ka tegi doono ama uu ka tegayba marka kulankii ugu dambeeyeyna waa uu wacdareeyey waa kulankii afar gooli labo ee uu ku garaacay newcastle oo isaga xataa laba gool uu dhaliyey hal goolna waxaaweye marka mow waa aad aad u badan sanadkana waxaa la aaminsan yahay haddii mow saalax horyaalka brmeliga uu qaado kooxda kubadda cagta liverpool sidoo kalena yurubliyaha uu qaado kooxda liverpool sidoo kaleetana koobka koobka qaramada qaarada africa uu qaado xulka wadanka masar waxaa laleeyahy sanadkan mow saalax tartanka waxa uu ka mid yahay kuwa uga cadcada ku guuleysan karaya abaalmarinta ee baalandoor ama abaalmarinta lagu magacaabo banondoor marka mow saalax sanad qurux badan ayuu qaadanayaa haddaba markaynu egno mow saalax oo maqnaan doona ilaa iyo markaynu egno bishan january dhammaan kulamada soo socda haddaba kulamada ka maqnaan doona koxda kubadda liverpool ma badin doontaa mise waxay tabi doontaa ninka lagu magacaabo maxamed saalax haddaba kulanka xiga kooxda kubadda cagta liverpool waxay la ciyaari doontaa arsenal koobka efekaabkan ayayna la ciyaari doontaa marka kulankan waa kulan muhiima hadaba liverpool taageerayaashooda kulanka muhiim ayuu noqon doonaa ila sababtay tahay koobkan efekaabka waa koobka ugu weyn taariikhda markaad eegto horyaal ee gudaha wadanka ingiriiska waana koobka ugu lacagta badan markii laga reebo koobka qaramada qaarada africa champions leaga sidoo kale markaynu eegno koobka kale sida mundiyaalka dunida marka wuxuu ka mid yahay koobka ugu waaweyn dunida marka efekaabka inaba caadi maa marka liverpool waxay doonaysaa sanadkan in ay ku guuleysato efekaabka iyo weliba karokaabka sidoo kaleetna waxay doonaysaa horyaalka bermaliga marka saddexlii koob inay ku guuleystay doonaysaa kooxda kubadda liverpool xataa yurubliigaha iyaga ayaa iskale sida saadaaleta ugu badan hadda ay tahayba haddaba waxa uu maqnaan doonaa mow saalax kulanka liverpool afar maalin kadib la ciyaari doono toddobada january ayaa kulankan la ciyaari doonaa garoonka liverpool waa garoonka arsenal imarat stadium ayaana lagu soo dhaweyn doonaa kooxda liverpool marka michael arteta iyo weliba ninka lagu magacaabo yordan colob ayaa iswajahaya markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta liverpool garoonkan ay soo booqato waxay ahayd sagaalkii oktoobar sanadkii ka markaasina kooxda arsenal ayaa saddex gooli laba ku garaacday martinelli goolka waa dhaliyey kadibna darwin nunis kadib mukai saka kadib roberto fermino ugu dambeyntan mukai saka toddobaatan lix daqiiqo gool kulaad ama dhigooro markaasi uu dhaliyey marka kulanka waxaa leeyahay mow saalax ee fa caab kama ciyaari doono inkastoo horyaalka bermeliga uu u yahay liverpool taargetkooda weyn sidoo kaleetana wuxuu maqnaan doonaa mowsaalah kulanka fulham ay la ciyaari doonta koox kubadda cagta liverpool samafinaalka mar kulankan waa muhiim sababtay tahay liverpool haddii la garaaco samafinaalka ama haddii ay badiso finaal ay tegi doontaa mar kulanka muhiim ayuu noqon doonaa sababtay tahay markaa samafiinaal joogto finaal ayaa u dhowdaha marka yordan eh, wuxuu doonayaa inuu koob ku guuleyo sanadkan marka ugu yaraan laba koob iyo saddex koob marka eh, liverpool waxaa ka maqnaan doona kulanka todobada eh, maalin ka dhiman yahay tobanka la ciyaari doono waa tobanka januari la ciyaari doona samafiinaalaha koobka likaabka liverpool ay garoonkooda kusoo dhaweyn doonto kooxda kubadda cagta fulham kulankaa wuu seegi doonaa sidoo kaleeto eh, waxa uu dabcan seegi doonaa ninka lagu magacaabo muusaalax kulanka bernimus eh, kooiyo labaatanka januari marka dhammaan kulanka ma ciyaari doono marka bermusna waxa ay xilli ciyaareed qurux badan ku qaadanaysa horyaalka brmeliga sanad qurux badan ay qaadanaysaa ninka lagu magacaabo solonk ayaa kamid ah ciyaaryahanada ugu khatarta badan kooxda kubadda cagta bermuth sidoo kaleeto kulanka fulham ee wareegi labaad ayuu maqnaan doonaa waxaa laakiin muhiima ah kulanka chelsea kulankan waa kulan weyn waxaana uu dhici doonaa kow iyo soddonka january marka sideed iyo labaatan cisho ama sideed iyo labaatan maalin ka dhiman kulankaana liverpool garoonkooda waxay ku qaabili doonaan kooxda chelsea haddaba waxaynu ognahay kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta liverpool kulankii ugu dambeysay ama kulmadii ugu dambeysay barbar ayaa lagu heshiinaya soclaanoo kale xilli ciyaareedkii hore chelsea markii waa xilli ciyaareedkan bilowga weeyaan chelsea garoonkooda ay ku qaabashay chelsea liverpool barbara ayaa lagu heshiiyey xilli ciyaareedkii hore iyo saddex iyo labadaba horyaalka bermer liga barbaro gool la ay ku heshiiyeen sidoo kale markaasina mar laba iyo laba gool ayaa la galay marna hal gool iyo hal gool marka oo barbaro ah markii ugu dambeysay chelsea ah iyo weliba liverpool kulan horyaal ay guul iska gaaraan chelsea ah ayaa garoonka liverpool guul ka gaartay taariikhda markay ahayd afartii maaj waana garoonka anfield stadium waana garoonka lagu ciyaari doono ee bishan gabagabada ah ee january marka markii ugu dambeysana chelsia ay gool ka gaarto mont yana goolka guusha u dhaliyey igolo kaanta yana goolkaasi ka caawiyey marka ee chelsia iyo weliba liverpool markay ciyaarayaana waxa weyaan waa kulan kataata waa kulan mar weliba dhibcaha lumintiisa ay badan tahay marka liverpool sanadkan iyagu ma doonayaan inay dhibco lumiyaan sababta tahay waxay doonayaan horyaalka bermaliga inay ku guuleystaan marka liverpool sanadkan aad yaday u baahan tahay haddaba liverpool markaynu eegno weli ciyaaryahanada ka dhaawacan waa tiago alcantara ninka lagu magacaabo jo matib eh, ninka lagu magacaabo robertson ninka lagu magacaabo tasimakas ninka lagu magacaabo beshetig marka halka markaynu eegnana xilli ciyaareedkan kooxda dhaawac ugu badan haysato ay tahay kooxda kubadda cagta manchester united manchester united markaad eegto horyaalka bermelig xilli ciyaareedkan waa kooxda ugu badan dhaawacyada soo gaaray waana kooxda xilli ciyaareedkan keliya dhalisay markaynu eegno horyaalka bermeliga goolasha ugu yar marka waxaa leeyahay kooxda kubadda cagta manchester united xilli ciyaareedkan markii ay ciyaareen kulamada markaynu eegno labaatan kulan waxay dhaliyeen goolashii ugu yaraa marka xil ciyaareedkan manchester way ka jaban tahay gool ayay markaas dhaliyeen xil ciyaareedkan horyaalka bremliga goolna waa laga dhaliyay marka waa kooxda ugu yarayaa leeyahy waa mid ka mid a ah kooxaha ugu yar keliya waxaa ka yar shifil united oo shaniyo toban gool horyaalka haysata markaynu eegno kooxda kubadda cagta baalley oo labaatan gool haysata marka crystal balas oo labayo gool haysata halka man unitedna labaiy labaatan gool ay haysato marka manchester waxaa leeyahay xil ciyaareedkan goolasha ay dhalinaya horyaalka bermeliga aadeed ayuu liitaa xil ciyaareedkan waxaa amba lambar koowaad ah kooxda kubadda cagta mancity waxay dhalisay afartan iyo shan gool horyaalka bermeliga ah sagaal kulan oo ay ciyaareen waxaa kusoo xigta kooxda kubadda cagta lagu magacaabo liverpool afartan gool aston villa afartan gool eh, arsenal soddon gool sbors afartan gool Eh, newcastle waxay dhaliyeen xil ciyaareedkan soddon iyo sagaal gool jhelsia eh, waxay dhaliyeen soddon gool marka waa kooxaha xil ciyaareedkan goolasha ugu badan dhalisay marka waynu arki doonaa sanadkana liverpool astonvilla imancity iyo arsenal iyo spors xataa way saxayaan sababtay tahay kooxda kaalinta shanaad ku jirta horyaalka brmer leaga iyo kooxda kaalinta koowaad ku jirta waxaa u dhexeeya keliya lix dhibcood taasi oo ka dhigan in sanadkan horyaalka bremeliga shan kooxood uu furan yahay hadii liverpool kulanka soo socda la garaaco kooxda astonvilla ayaa waxay tegi doontaa afartan shan dhibcood masitina waxay tegi doontaa afartan saddex dhibcood ay badiyaan arsenal afartan saddex marka mar waliba horyaalka waa uu furan yahay laakiin inta badan weli waxaa la saadaalinaya in koox kubadda cagta masiti ay tahay kooxda weli ku guuleysan doonta horyaalka bermelig sababtay tahay koox kubadda cagta masiti waxaa usoo laabtay nin kale magacaabo kevin dubronia haalan ayaa u soo laaban doona kulanka xiga sidoo kale jerman duku waa diyaar kulanka xiga marka waxaa leeyahay mancity ciyaaryaanahooda muhiimka ah hadday usoo laabteen mancity way yaqaanaan xiligan oo kale haddaba mancity eh, markaynu eegno kulmada kusoo wajahan soalahaan kale kaleeto waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta newcastle united saddexiy tobanka januari horyaalka bermeliga ah kulankaasi waa lagu qiimeyn doonaa sababta tani waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta newcastle newcastle united sanadkan way ka jaban tahay marka waynu arki doonaa marka waxaa laaminsay haddii mancity newcastle ay garaacdo baaley la ciyaari doontaa baaley way garaaci karaan breford ayay la ciyaari doontaa breford way garaaci karaan everton ayay garoonkooda ku qaabili doonaan wayna garaaci karaan kulanka ugu weyn ee mancity kusoo wajahan oo la dhihi karo dhibco kulmin doonta waa kulanka chelsea kulankaasi nimo dhowo waana toddoba iyo tobanka februaayo ee sanadkan afartan iyo shan maalin ayaa ka dhiman marka waxaa leeyahay mancity waxaa la gaaray xilligii kulamada sideeda shanta kulan ilaa toban kulan ay wada xiriir lahayd marka mancity waa la yaqaana iyagu waxay sameeyaan haddii horyaalka u baahayiin shan kulan ilaa saddex kulan ilaa toban kulan xiriir ah ayay markaasi badiyaan markaynu arki doonaa suuqa kala iibsigana haddiinu eegnana dhegeystayaal kooxda kubadda cagta manchester united ayaa doonaysa in jordan sancho ay siiso kooxdiisa hore ee lagu magacaabo burushiya dortmond marka halka sidoo kaleetna liverpool suuqa kaliibsiga laleeyahay waxay u baahan tahay in ciyaaryahaan robinson booskiisa tasiimkaas booskiisa ay soo qaataan baryahan jiwo gomes ayaa ciyaarayay booskaas sidoo kaleetna arsenal waxaa lagu baaqay waryahan inay qaataan halka chelsea na difaac ay soo qaadan doonaan marka andre silva oo ciyaaryahan bafe ku ciyaaray ayaa la saadaalinaya kooxda kubada cagta ee lagu magacaabo chelsea inay soo qaadan karayaan halka real madridna iyagana leeyahay waa inay soo qaataan ciyaaryahaan dhexe maadaama ciyaaryahaanada ugu badan ee eh, real madrid hawac ay ka yihiin halka laakiin doorkoodu ugu weyn kooxda kubadda cagta real madrid ay siin doonto ninka lagu magacaabo kilian impape godaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr idaacadda kulmiya magalada muqdisho intan ayaa kusoo gabagabeynaya nala kulantay